بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii shan iyo tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn o tacaala wuxuu yidhi rabbi yastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan oy ku faraxsan yihiin binicma nicmo ayay ku bishaaraysanayaan nicmadaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin fadli bay ay ku bishaaraysanayaan ay ku faraxsan yihiin istabshiruun waxay ku faraxsan yihiin binicma nicmo ayay ku faraxsan yihiin min allah alle xaggiisa uga sugnaatay oo alle xaggiisa ay ka heleen wa fadlin fadli ayay ku faraxsan yihiin min allah iyo maxay kale wa anna allaha wabina allaha wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaanay ku faraxsan yihiin oo kale anna allaha bianna allaha alle laa yudiicu inaanu dayicin ajra almu'miniin mu'miniinta ajarkooda rabbi inaanu dayicin wa ana allaha wa biana allaha iyo alle laa yudiic inaanu rabbi luminin ajra almu'miniin mu'miniinta ajarkooda inaanu dayicin ayay ku bishaaraysanayaan ay ku faraxsan yihiin weeye alladiina mu'miniintaasoo waa intaynu ka sifaynayno aladiina mu'miniintaasoo istajaabuu adeecay lillaahi alle maqlay oo ajiibay iyo warasuul ilaahay rasuulkiisa addeecay min bacdi maa asaabahum intuu ku dhacay dabadeedna addeecay iyaga alqarxu dhaawucu intuu gaadhay min bacdi maa asaabahum intuu haleelay dabadeedna alle iyo rasuulkiisa ajiibay alqarxu dhaawucu intuu iyaga gaadhay liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay waxaa u sugnaaday oo minhum iyaga ah bayaaniye minta aynu ka dhigno oo minhum iyaga ah amba minhum xaal ay ka mid yihiin kuwa muuminiinta ah waxaa u sugnaaday oo wataqow allana ka baqay subxaanahu wa tacaala awaamirta allena oofiyey wuxuu rabbi ka reebayna ka tegay waxay leeyihiin oo u sugnaaday ajrun ajar baa u sugnaaday ajarkaasoo cadiim weyn waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa maqlay ee ajiibay weeye culimmadu waxay leeyihiin ee dagaalkii uxud markuu dhacay ee dee la kala food qaaday ayaa mushrikiintu waxay haddana damceen inay dib ugu soo noqdaan ee kusoo ragaal celiyaan mu'miniinta karra inay sameeyaan oo iyo socodkii markay bilaabeen bay arrintaa ka tiiraanyoodeen dabeeto arrintaasi markii bay soo gaadhay Eh, rasuulku marka waxa uu ku tirtirsiyey asxaabtii iyagoo dee toddobaatan laga dilay oo raggii labaatan la qabtay ayaa rasuulku waxa uu ku tirtirsiyey haddana inay baxaan si ay kuwa mushrikiinta ee soo rogaal celinaya argagax iyo ruc argagax ay ugu ridaan iyo khalkhal oo ay u tusaan gaalada amba maar ay tusaan inay awood ay leeyihiin markaa bixitaankooda kuwa uu rasuulku tirtirsiyey waxa uu shardiyey inay noqdaan uun weliba raggii goobta uxud joogay uun ayuunbaa rogaalcelintaana samaynaya buuri waxa keliya oo rasuulku u idmay raggii aan goobtaa joogin saxaabiga jaabir la odhan jiray ibnu cabdillaah radia allaahu canhu deeta muslimiintu iyagoo dhibaatadii qaba oo dagaalkii ka soo baxay oo dhaawac qaba oo ay culus tahay bay haddana baxeen iyagoo ilaahay iyo rasuulkiisaba addeecaya waayo nimanka mushrikiinta dee waxay doonayeen inay arrin faysala ah alfaysala waa mid lagu kala baxo maynu madiinaba ku samayna bay yidhaahdeen hadalladay lahaayeen waxaa ka mid ahaa laa muxammadan qataltum wala alkawaaciba ardaftum bi'sa maa sanactum maxamedna maydaan dilin qablihiinaas taagtaagnaana maaragtay soo maydaan qaadanin wallahi arrin xun baa samayseen sida bukhaari uu warinaya raximahu llahu tacaala caaisha uu ka wariyey raggaa ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay ku tilmaamay inay alle iyo rasuulkiisaba ajiibeen subayr iyo abubakar iyo raggaasaa ka mid ahaa way baxeen gaaladiina ruciba alle ku riday way iska soo noqdeen ayagoo weliba faa'iido iyo ganacsi helayba oo ribxi iyo faa'iida ayay la soo noqdeen allah wuxu uhi subxaana aladiina muuminiintaasoo istajaabuu ajiibay lilaahi alla maqlay iyo warasuul rasuulkiisana addeecay min bacdi maa asaaba intuu haleelay dabadeed hum ayaga alqarxu dhaawacu intuu gaadhay aladiina istajaabuu culimmada qaar mubtado ka dhigaa way jiraanoo jumladaa dambena khabar uga dhigaa waad yeeli kartaa adna liladiina kuwi waxay u sugnaaday axsanuu samafalay ee addeecitaanka ilahay iyo rasuulkiisa adeeceen ku samafalay oo minhum ah iskaga bayaami oo wataqow allana ka baqay ajar ajar baa u sugnaaday ajrun baa u sugnaaday ajarkaasoo cadiim weyn alladiina muuminiintaasoo qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi annaasu dadku waa ninkii warka soo gaadhsiiyey ee ula jeeday argagaxgelinta aladiina muuminiintaasoo qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi annaasu dadku ay ku yidhaahdeen markaa qof keliyaa hadalkan yidhi laakiin dadkii oo dhan annaasu uu ku yidhi ina annaasa dadku waa mushrikiintii ina annaasa dadku qad jamacuu waxay kulmiyeen lakum idinka waxay idiin kulmiyeen aljumuuc colol badan bay idiin kulmiyeen col ayay idiin kulmiyeen qad jamacuu waxay kulmiyeen ina annaasa ay ina almushrikiin nimankii mushrikiinta ahaa raggii heshayseen qad jamacuu waxay kulmiyeen lakum idinka waxay idiin diyaarsadeen oo idiin kulmiyeen aljumuuca ee fakhshaw ka baqa hum kuwaa iskaga baqa kuwaas ayaan ilaahay aanu dayacaynin oo dabadeed fasaada uu u kordhiyey hum ayaga faacilku waa maquulka waa hadalkii lagu yidhi oo dabadeed fasaada uu u siyaadiyey hadalkii lagu yidhi hum ayaga iimaanaa iimaan uu u siyaadiyey oo hadalkaas ayaaba wuxuu u kordhiyey iimaan kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar uu siin doona allah wuxuu yidhi aladiina mu'miniintaasoo qaala uu yidhi lahum nnaas ina annaasa ay ina almushrikiina qad jamacuu waxay kulmiyeen lakum idinka waxay idiin ururiyeen col ee fakhshow ka baqa hum ayaga fasaada wuxuu u siyaadiyey iyaga hadalkaasi ah, hum ayagii wuxuu u kordhiyey iimaanaa buu u siyaadiyey iimaankii baa kordhaya oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa kan nagu filani allahu weeye xasbunaa kan nagu filani allah alla weeye wa nicma alwakiilu mid la cuskado ayaa wanaag lahaaday amba nicmo lahaaday alla weeyaane wa nicmo alwakiil mid la tala saarto oo la cuskadana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ugu wanaagsanaaday weeye fanqalabuu markii sidaa lagu yidhi maxaa dhacay fakharajuu cadafkaasaa jira waxaa jira fanqalabuu wuxuu ku cadfanya shayga aynu qadarnay fakharajuu way baxeen markaa oo mushrikiintii inay caabiyaan bay u baxeen markaa way baxeen mushrikiintiina ilaah baa argagax ku riday fanqalabuu siyaaqaa la gaabiyey mawta fanqalabuu way soo noqdeen markaa madiina ayay dib ugu laabteen binicma nicmo ayay la noqdeen min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay faa'iday heleen iyo rabxi iyo fadli iyo ajar ayay heleen lam yamsas xaal aanu taabanin bay noqdeen hum ayaga aanu taabaninba suu wax dhibaatii baanay gaadhin amba fakharajuu way baxeen oo mushrikiintii bay ka hortageen fanqalabuu way noqdeen oo madiine ayay ku noqdeen binicma nicmo iyagoo wata ay mutalabisiina binicma oo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay bay la noqdeen iyo wa fadlin bay la noqdeen lam yamsas xaal aanu taabanin bay noqdeen hum ayaga suu wax dhibaati iyadoonay gaadhin xumaani baanay taaban watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi alle raalli ahaanshihiisa ayay raaceen wallahu allana duu fadlin fadli allaha leh weeye u saaxiiba waxba wallahu alle duu fadlin fadli allaha leh weeye fadligaasoo ka sifee fadligaad ka sifaynaysaa fadligaasoo cadiim weyn allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala inamaa dalikum kaasi kiinaa idin argagaxa geliyey waa insaankii lahaa baqa innamaa daalikum kii naasi qofka warkaa idiin keenay ashayaan shaydaan weeye ashayaan shaydaan weeye yukawifu mafcuulka qadar hore yukawifukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa awliyaa'ah ay biawliyaa'ihi ah, kuwa isaga awliyada u ah buu idinku cabsi gelinayaa yuawifukum marka mafcuul baynu qadaraynaa yukhawifu ay yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelinayaa awliyaah ay biawliyaahi binasci lkhaafid aynu ka dhagna ka dambe awliyadiisa kuwa ehelka aho buu idinku cabsi gelinaya ee falaa takhaafuu ha ka baqanina hum ayaga wakhaafuun aniga iga baqa baa alla leeyahy wakhaafuunii yaadiba ma wakhaafuun macnaa aniga iga baqa in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa mu'miniina haddaad tihiin aniga uniga baqa baa la yidhi subxaana wa tacaala oo nimankaasi iyo tarwiijka shaydaanka ha u baqanina baa alla leeyahy subxana wa tacaala oo inay kaa awood badan yihiin inay kaa hub badan yihiin inay khatar yihiin waxyaabaha noocaas oo kala marka xasuusta ilahay inuu idinku filan yahay alaysa allahu bikafin cabda wayukhawwifunaka biladina min duunihi marka halkaa muxuu gaala sheegay sama allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa yaxsunka yaanu ku murugo gelinin nebi muxammadow walaa yaxsunka yaanu ku tiiraanyo gelin aladiina kuwuu yaanay ku murugo gelinin yusaaricuuna ku dhacaya fi lkufri gaalnimada wasaaraca fii la raaciyay ma ogtahay ilaa lama raacin ay yaqacuuna fi lkufri walaa yaxsunka yaanay ku murugo gelin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegaya u dhaqsanaya amba ku dhacaya fi lkufri gaalnimada ku kuwa ku dhacaya yaanay ku murugo gelinin waayo rasuulka ilaahay aad buu dadka ugu dadaali jiray waxaanu ka xumaan jiray inay dadkii uu arko iyagoo qaarkood ay gaalnimo u degdegayaan iyo khilaaf ilaahay iyo rasuulkiisaba ay khilaafayaan maxaan adigu taasi aanay ku warwargelinaynin istinaafkana waa macna tacliil innahum ayagu lan yaduru llaha alla kuba dhibi doonaan shaya shaynaba lan yaduruu ma dhibi doonaan allaha allana ma dhibi doonaan shay a wax uun oo dhib ah ilaahay kuma dhibi doonaan yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa anlaa yajcala an nuunkii iyo laamkii baa isku jira ma ogtay yuriidu allahu alle wuxuu doonayaa anlaa yajcala inaanu u yeelin lahum ayaga xabaa nasiib amba dheef fi laakhira aakhiro inaanu alla waxbaba ugu yeelin abaalmarin ah yani yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yajcala inaanu yeelin lahum ayaga inaanu ugu yeelin xaba nasiib amba dhee fi laakhira aakhiraba wax nasiiba inaanay ku yeelaninba taasuu alla doonaya xikmadaasaa ku jirta ma og tahay oo ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa inaanan qaybba ku yeelanin wanaag ah walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiim weyn ina aladiina kuwa ishtaraw ii soo qaatay amba ku soo beddeshay alkufra gaalnimada kuwa soo qaatay biliimaan ee iimaankii ku soo beddeshay baadu waxay gashaa shayga laga tegay ma ogtay ina aladiina kuwa ishtaraw soo iibsaday ee soo qaatay alkufra gaalnimada ay istabdaluu kuwa kusoo bedeshay alkufra gaalnimo biliimaan iimaanka kuwa kusoo bedeshay ee iimaankiiba ka yimi kuwaasina lan yaduruu ma dhibi doonaan allaha alleh shay-a shaynaba ma gaadhsiin karaan oo dhib ah walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin aliim ay mu'lim wa xanuujiya cadaab wax gubaba yeelanayaan walaa yaxsabanna yaanay u malaynin oo aanay u malayn qiradan inoo talla iyagaa faacilka noqonaaye eh aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaanay u malaynin annamaa numlii ay imlaa'ana maadaa masdariye ah walaa yaxsabanna yaanay u malayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay annamaa numli ay imlaa'ana ukaadintayada yaanay u malaynin lahum ayaga aanu u kaadinaa khayr tii u khayr badan yaanay u malaynin lianfusihim u khayr badan sidaa yaanay moodin waxaanu ugu kaadinaa baa ilaahay leeyihi isdiraaj waanu u seeto dheeraynaynaayo marka dhiilku ka buuxsamo ayaa ilaahay karkaarka weydaarinaya allah wuxuu idhi walaa yaxsabanna yaanay u malayn oo aanay u malayn aladiina waxa kafaruu gaaloobay annamaa numli ay imlaa'ana ukaadintayada lahum ayaga aanu u kaadinaynaa khayr kii u khayr badan inuu yahay yaa tii u khayr badan inay tahay yaanay u malaynin lianfusihim ilaahay wuxuu ugu kaadinaya oo rabbu sheegaya innamaa numli maadan waa kaafadii weeye innaduna waa makfuufa innamaa numli waxaanu ugu kaadinaynaa lahum ayaga waxaanu ugu kaadinaynaa uun liyastaaduu inay siyaadsadaan isma dembi dembi inay kororsadaan bun baanu ugu siyaadinaa innamaa numli waxaanu ugu kaadinaynaa uun lahum ayaga ambao maal iyo cimri fara badan aan u siinaynaa uun liyastaaduu inay siyaadsadaan ithmaa dembi inay kororsadaan un baan ugu kaadinayna walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin oo usugnaaday cadaabkaasoo muhiin wax dulleeya amba ay duu ihaana dullayn u saaxiiba cadaab lagu dulloo muhiin macnaa wax dulleeya saasuu noqonayaa maa kaana allahu alle ma ahaanin subxaanahu wa tacaala muriida khabarka kaanada iska qadar maa kaana allahu alle ma ahaanin muriida kii doonaaya alle ma ahaanin liyadara ay an yadara inuu kaga tago almu'miniina mu'miniinta inuu kaga tago calaa maa xaaladda antum idinku calayhi korkeeda aada ku sugan tihiin macnaa sidan aad tihiin ee isku dhex jirtaan muuminka iyo ka xuniba inuu rabbi sidaa ku daayo rabbi dooni maayo laabudda waa inuu ilaahay keeno shay uu mixnad ah imtixaan ah fitan ah dabadeeto bur iyo biyo loo kala baxo ila way suwantay ma og oo surwaalkaa wada gaaban oo garkay wada leedahay waxbay wada sheeganaysaa ma ogta way iska sahlan tahay oo sariirta waa laban tahay laakiin ilaahay sidaa ma doonaayo ma kana allahu alla ma nin muriida kii doonaya laam ljuxuud baa la yidhaha laamkan liyadara inuu kaga tago almu'miniin mu'miniinta rabbi inuu kaga tago kii doonaya ma nin calaa maa xaaladda antum idinku calayhi korkiisa aa ku sugan tihiin sidana tihi rabbi sidaa kaga tegi maayo ee wuu kala wuu imtixaan iyo fitan buu keeni oo rabbi kaga tegi maayo sidan xataa yamiiza ilaa uu alle ka sooco alkhabiia ka xun min adayib ka wanaagsan ilaa uu ka sooco rabi kaga tegi maayo oo sidan lagu tiri maayo xataa yamiisa ilaa uu ka sooco alleh alkhabiia ka xun min adayib ka wanaagsan inaa walla ka sooco iskala muuqdaan wamaa kaana allah allana ma ahani subxaanahu watacaala yani ka idin liyudlicakum mid idin daalacsiinaya madhabka ba haddaynu uga ridna khabar wamaa kaana allahu alle ma ahaanin liyudlicakum kii idin daalacsiinaya idin caddaynaya idin tusaya cala alghayb haybka macnaa mid qayb ilahay idin daalacsiinaya ma aha yani idinku qaybka waxba kama ogidin oo aad kala saari kartaan muuminka iyo munaafiqa laakiin asbaabulkash maar kala qaada oo asbaabulkaashifa ah ayaa ilaahay uu keenayaa subxaanahu wa tacaala liyudlicakum ki idin daalacsiinaya alla mahani cala alghayb oo ragga dee aad ku kala garataan ka sugnaanaya iyo kale ka kale walaakina allaha ha yeeshee alle yajtabii waxa uu doortaa min rusulih rusushiisa xaggooda wuxuu ka doortaa man yashaa kuu doono ilahay cidduu doono ayuu ilaahay doortaa subxaanahu wa tacaala markaasaa qeybkana iyaga uu tusaa uun oo uu iftiimiyaa caalim اlغaybi falaa yudhiru calى غaybihi axada ila man irtadaa min rasuul ee faaaminuu allah wuxuu leeyay faaaminuu rumeeya biاllah alla rumeeya wa rusulih ilaahay rasuuladiisana rumeeya wain tu'minuu haddaad alla rumaysaan oo watattaqu alla aada ka baqataan falakum waxaad leedihiin ajrun ajar baad leedihiin ajarkaasoo cadiim weyn walaa yaxsabanna yaanay u malayn oo aanay u malayn alladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylaya yaanay u malaynin bimaa kii ku bakhaylaya aataa uu siiyey hum ayaga allahu alla uu siiyey oo min fadlihi alla fadligiisa ah ay buklahum ku bakhaylidooda yaanay u malaynin khayra kii u khayr badan lahum ayaga huwa waa damiiru lfasli muu og tahay ee mafcuulka ayaynu qadaray laba mafcuul buu qaadanaya walaa yaxsabana yaanay u malayn oo aanay u malayn aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakaylaya bimaa kii ku bakaylaya bimaa ma maladii kii ku bakhaylaya aataa uu siiye hum ayaga allahu alla uu siiye oo min fadlihi alla kamid a fadliga alle ka mid ah, a ah, he buklahum bakayltinimadooda yaanay u malaynin huwa khayra kii u khayr badan huwa isagu khayra kii u khayr badan lahum ayaga bale huwa bukligaasi bakayltinimadaasi sharun lahum kii u shar badan weeye sharun kii u shar badan lahum iyaga wey sayudawaquun qoorta ayaa loo suri doonaa dawqu waa gelinta shayga sida tusbax oo kale amba koorta kale qoorta loo suraya sayudawaquuna qoorta ayaa loo gelin doonaa waa dawq sayudawaquun qoorta ayaa loo suri doonaa maa ayu ladii kii ayaa qoorta loo gelin doonaa bakiluu ay ku bakayleen bihi maagaba ladigaba yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaa luqunta loo suri doonaayo isagoo mas weyn oo shujaac ah oo khatar badan ayaa yaakudu bilihzimatayhi marka markaasuu qabsanayaa labada qawlal yacnii shidqayhi yaqulu ana maaluk ana kansok isagoo mas ah oo sekadii bay diideen intuu isku duuduubo isku garaangiriyo ayuu labadaa qawlal ku dhegaya dhihisamateynku waa labadan labada qawlal buu qabsanaya markaasuu odhanaya anigu maalkaagii baan ahay dawqaasaa loo gelinay walilaah alle ayaa iska leh waa khabarkii oo taqadumay miiraathu samaawaati samaadka waxaa ku sugan dhaxalkooda rabbi baa iska leh iyo waalardi macnaa alla ayuunba u hadhaya wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiir allaha xogogaalka ku ahwi laqad samica allah alle wuu maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda awuu maqlay rabbi qaaluu yidhi ina allaha alle faqiir sabool weeye al kaar bay qabaanoo waa yuhuud falacnat llahi calayhim mutataabica laqad samica allahu alle wuu maqlay qawla aladiina kuwii hadalkooda kuwii horaysi laba mudaaf ilayhi qawla aladii kuwii hadalkooda ayaa rabbi uu maqlay qaaluu yidhi ina allaha alle faqiir alle waa sabool wa naxnu anaguna aghniyaa hodan baanu nahay kuwa hodana ayaanu nahay sanaktubu waanu qori doonaa maa qaaluu ay qawlahum hadalkoo maada siraynu ka dhigna sanaktubu waanu qori doonaa maa qaaluu ay qawlahum hadalkoodaasaanu qori doonaa amba ma ayu ladii kii baanu qori doonaa qaaluuhu ay yidhaahdeen waqatlahum inay masderiyataad ka garan maa qaaluu ay qawlahum baanu qori doonaa waqatlahum baynu qori doonaa waqatlahum ayaanu qori doonaa dili dilitaankoodii alambiyaa ay dileen waa masdar mudaafun ilaa faacilihi mafcuulkiila ambiyaa wey waqatlahum dilitaankooda ayaanu qori doonaa alambiyaa ay dileen bikayri xaq xaq darana ay ku dileen xataa fi ictiqaadihim ayaga laftigooda waxay yaqiinsaneen baa la yidhahdaa yaqiinsanaayeen in dilka ambiyada ay dilayaan uu yahay mid xaq darro ah wa naquul waxaanu odhan doonaa cadaabka markay galaan dhuuquu dhadhamiya cadaab alxariiq ay cadaab almuxriq alxariiq waa sidii aliim oo kale ma og tahay cadaab alxariiq ay alcadaaba gala almuxriq cadaab wax gubagala baa la odhan doonaa daalika cadaabkaasi bimaa kii sababtiisa ayuu ugu sugnaaday qadamad ay horu marsadeen daalika kaasi ciqaabkaasi bimaa kii sababtiisa ayuu idinku sugnaaday qadamad ay horu marsadeen aydiikum gacmihiinnu waxaad kasbateenunbuu idinku sugnaaday iyo maxay kale wa ana allaha wa bianna allaha iyo alleh laysa inaanu rabbi ahaanin bidallaam dulmiye saas odhanaysaa waa nisba bidallaam dulmiye rabbi inaanu ahaanin lilcabiid addoommada kii dulmiya amba walmru arrinkuna ana allaha khabar baa waynu ridi karaaba walmru arrintuna ana allaha alle inaanu ahaaninba weeye laysa bidallaam kii dulmiya dulmiye afcaal ma ogtahay lilcabiid addoommadiisa rabbi ma dulmiyo aladiina kuwii rabbi ma dulmiyaayo qaaluu yidhi ina allaha alle cahida wuxuu amray ilaynaa annaga rabbi wuxuu na faray anlaa nu'mina ay bianlaa nu'mina inaanaan rumayninba lirasuul rasuulba inaanaan rumaynin amba hum ayagu aladiina kuwa weeye qaaluu yidhi ina allaha alle cahida wuxuu amray ilayna annagana amray anlaa nu'mina inaanaan rumaynin lirasuul xataa ya'tiyana ilaa uu noogala yimaado rasuulkaasi biqurbaan qurbaan ilaa uu nooga keeno waadadii horeba qurbaan ba odhan jireen ma ogtahay waa sadaqad ilaa uu sadaqad keeno maa yutaqarabu ila allah baa la yidhahdaa biqurbaan ilaa qurbaan uu noo noola yimaado inaanaan rumayn bu allana amray qurbaankaasoo jumlada fi maxali jarrido taakulu ay cunayso hu qurbaankaba annaaru naari ay cunayso ilaahu kaanoo keeno qul waxaad tidhaahdaa nebiyow qad jaa'akum waxaa idin yimi waxay idinla yimaadeen dheh qad jaa'akum waxay idinla yimaadeen rusul rasuulla waxay idinla yimaadeen min qablii aniga hortay bilbayinaat aayado cadcad bay idinla yimaadeen ko wa kiina way idinla yimaadeen ay wa bilqurbaani aladi qultum wa biladi kiina way idinla yimaadeen qultum aad tidhaahdeen qurbaankana qaar baaba idinla yimi ee falima maxaad qataltumuuhum ulayseen hadday taasi jirto falima maxaad qataltumuuhum aada u disheen in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa ku run sheegaya in rabbi sidaa idin sheegay ilahay baa markaa rasuulkiisa sabirsiiyey tasliya baa la yidhaha aayaadkan waa sabirsiin atasliya sabirsiin weeye fain kadabuuka hadday ku beeniyaan nebi muxammedow faqad kudiba waxaa la beeniyey rusul rasuulle ayaa la beeniyey min qablika adiga hortaa rasuulladaasoo jaa-uu la yimi bilbayinaat aayado cadcad la yimi wazubur xaashiyana la yimi ay suxuf la yimi waalkitaab kutubna la yimi kitaabkaasoo almuniir iftiimaya alwaadix cad alwaadix weeye asubur iyo alkitaab waa isku mid un weeye lakin waxaa lasu laiskugu cadfay waa lafdi ahaanta kala duwan yihiin zubur ayay la yimaadeen kutub amba suxuf ibrahim oo kale iyo alkitaab ay kutub almuniir cad ay alwaadix iftiimaya ayay la yimaadeen kullu nafsin naf waliba naf kastaaba dhaa'iqat lmawt mawtkaa tii dhadhamin weeye waa khalqigii oo idil ma og tahay kullu man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam dhaa'iqat lmowt mawtka tii dhadhamin weyn marka ay dhadhamisana way tegaysaa bacdiguna mar keli u dhacayaa nebi maxamedun baa ugu soo horrayn doonaa wa inamaa tuwafawna waana laydiin oofin doonaa ujuurakum ajaradiina yawma alqiyaama baa laydiin oofin doonaa ee faman qofka zuxsixa laga fogeeyo amba laga dheereeyo can innaari naarta qofka laga dheereeya ee wa udkhila la geliyo aljanna jannada la geliya faqad faaza wuu liibaanay kaasi faqad faaza wuu liibaanay wama alxayaatu noloshuna ma ahaan ma aha addunyaa liidataa ilaa mataacu lguruura lugooyo manficadeed mooyaane alguruur waa lugooy ilaa mataacu lguruur lugooyo nafcigeed mooyaane oo intifaac lagu lugoo-on wey waa lugooyadaasi muuqta latublawunna <laughs> wallaahi latublawunna waa laydin imtixaami doonaa oo waa laydin imtixaami fii amwaalikum xoolihiinna ayaa laydinku imtixaami doonaa oo xoola isku imtixaamidu laba dhinacba way ka timaadaa dee marka lagu leeyahay wax bixi oo alle darti u bixi oo jihaad ku bixi oo sakada ka bixi waa imtixaan markaad khasaarowde abaare iyo balaaya ku kacaan ee shilima la waayo balaaya kugu sabaysana iyana waa imtixaan kala wey wallahi latublawunna waa laydinku imtixaami oo waa laydinku imtixaami fii amwaalikum xoolihiina bixin iyo iyo baabiin alla baabiiyaba waanfusikumna waa laydinku imtixaamiyo jihaadaa laydin odhan amba xanuun iyo cuduro iyo toos baa heli doona walaa tasmacunna wallah baa alla ku dhaar subxana wa tacaala laa tasmacunna waad maqli doontaan oo waad maqli doontaan caynka godane wuxuu kutusaya meesha inuu waaw jiro ma og tahay waa jamc ma og tahay waad maqli ha odhani ha ifraadini walaa tasmacunna waad maqli doontaan oo waxaad ka maqli doontaan min alladiina kuwii waxaad ka maqli doontaa min aladiina kuwii waxaad ka maqli doontaan uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyey waxaad ka maqli doontaan min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa min aladiina kuwii xaggoodaba waad kaxaad ka maqli doontaan ashrakuu shariig yeelay labadaba adaa dhib baad ka maqli doontaan cay iyo ceebayn ay diintiina ceebeynayaan baad ka maqli doontaan kahiiraa fara badan haddaba waa kuwa ahlu kitaabka ah iyo kuwa mushrikiinta ah maxaa sababay inay heshiiyaan siiga lo caabudka aanba timi caabudka ah iyo ka ahlukitaabka kitaabka sheeginay bal aayadda maday walatasmacunna wallahi latasmacunna waxaad ka maqli doontaan min aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey iyo wa min aladiina kuwa ashrakuu bilaa kitaabkaba ah ma ogta mulxidiin balaayo ahlu shirki maa cindahum alkitaab adaa dhib baad ka maqli doontaan aflagaado iyo ceeben kaiira fara badan haye xalkii buu ilaahay markaa inuu sheegay wain tasbiruu haddaad sabirtaan wa tattaquu allana aad ka baqataan ood cabsida ilaahay la timaadaan iyo sabir fa ina daalika sabirkaa iyo taqwadaasi min casmi alumuur umuuraha kuwooda la jaray bay ka mid yihiin ay min maczuumaati alumuur umuuraha kuwooda la waajibiyey aba la go-aamiyey fa ina daalika kaasi min casmi alumuur umuuraha kuwooda la doonay bay ka mid yihiin amba min maczuumaati alumuur amba min casmi alumuur arrimaha kuwooda xaqa ah ee haabitka ah waxaa loogu tilmaamay min casmi lumuur qof kastoo mu'mini inuu yaqiinsanaado inuu noqonayo mubtala in imtixaan tirayo nafta iyo maalkaba lagu imtixaam marka wuu isu diyaargaroobaya waa arrimaha kuwooda la go-aamiyey wey la jaray bay noqoyeen maarata xaqa ilaahay sidaasuu yidhi subxaanahu watacaala dhib fara badan baad ka maqlaysaa sababta aynoo colaadinayaanna waa maxay ma islaamkaa dhibaatadan iyo beladan wata xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum lxaqa waa xasad wey colaadda wax galaba kama iman ma ogti waid akhada allah wadkur xus id waagii waa tawbiiq ilaahay ceebeynayo ahlulkitaabka iyo tahdiid id waagii akhada allaahu alle uu ka qaaday miihaaqa aladiina kuwii axdigooda rabbi uu qaaday uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey axdiga ayaa bimacnaa sida dhaar oo kale ah markaasaa la amla keena aladiina kuwii axdigooda rabbi uu qaaday uutuu la siiyey alkitaaba la siiyey rabbi muxuu axdiga kaga qaaday latubayinunna waad caddayn doontaan oo waad caddayn doontaan hu kitaabkan waxaad u caddayn doontaan linnaasi dadka caddeeya ayaa leyi subxana wa taala oo walaa taktumuun mana qarin doontaan hu kitaabkaas dabeed maxaa dhacay fanabaduu way tuureen hu kitaabkii waraa'a duhuurihim dhabaradooda dabadeeda ayay ku tuureen hadda dhabarkii baa la sheego dhabarkay ka tuureenoo qura lama odhan way sii fogeeyeen fanabaduu way tuureen hu kitaabkii amba cahdigii waraa'a duhuurihim dhabaradooda dabadooda ayay ku tuureen washtaraw waxay ku iibsadeen bihi kitaabkii thamana adduunyo qaliila yar fabisa maa yashtaruun waxay iibsadeen baabaas lahaaday fabi'sa maa yashtaruun waxay iibsadeen baabaas lahaaday marka laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin nebi maxamedow aladiina kuwa yafraxuuna ku farxaya ha u malayn bimaa kii ku farxaaya bimaa ay biladii kii ku farxaya ataw ay sameeyeen baad odhanaysaa ay facaluu laa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malayn aladiina kuwa ha u malaynin kuwa yafraxuuna ku farxaya bimaa biladii midka atow ay la yimaadeen bimacnaa facaluu sameeyeen oo wayuxibuuna jecel weliba oo wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano xamdigu ammaan wey oo wayuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu ammaano bimaa mid in lagu ammaano lam yafcaluu aanay samayninba falaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malayn hum kuwaasi bimafaaza meel lagu badbaado oo ismu makaankaaga bimafaaza meel lagaga badbaado inay ku sugan yihiin min alcadaabi lagaga badbaado cadaabka meel ay kaga badbaado inay ku sugan yihin ha u malayn walahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim macnaa waxanuutiyaba yeelanaya oo waa qof waxaanu la iman bu ula jeedaa mura dadka dadka istuskaa loola jeedaa moogta almuraa'iin iyo qofka dee iska badsanaya ee ishafraya nafti hafarka la yidhaahdo ee sharci ahaana la yidhaahdo almutakafir bima lam yucda waa nafti hafar <laughs> waxaan la siin bu iska doondoonayaa ma og tahay ma arkaysa man idacaa dacwatan kadiba liyatakahara biha waa kaasoo kan lam yasid llahu ila qila ma og tahay amba almutashabic bima lam yucda waa qof isku hafray un waxaan la siin waa nafti afar un wey waxaana samayn bay jecel in lagu ammaano aanay laba iman waa xaalka munaafiqiintu ay lahaayeen qaarkood allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala walilaah alla ayaa iska leh waa khabarkiiyo maaragtay taqadumay mulkiguna waa mubtadiy oo mu'ahara weeye maxaa faa'iideynayaa haddii ilaa asalka uxaha inuu khabarku dib u dhaco mubtadu horeeyo xasri buu faa'iideynaya meeshana inaan cid kale waxba kulahayn adduunyada rabbi baa iskale wax alla waxaan kaloo dul joogoo dhamina waa marti duyuuf haddaad heerus u hoyeyto ood nin martiya ugu timaado amba meherad camiran miskiin derbigeeda fadhiya aad u timaado miskiin derbiga iska harsanaya oo aad tidhaahdo dukaanka wax iga sii meheradda wax iga sii soo ma waali miskiinkuna wuu kula yaabay waxaa ka dhigan dadka og ilaahay subxaanahu watacala waxaan baa rabbi inuu iska leeyihi ee haddana mayt alamwaat weydiinaya maa laa yaqdiruun maanaa qofku qof inuu shaxaado ma yaqdi maa yaqdir alxayu alxaadir baa la yidhahdaa qofkan inaad shaxaado oo wuxuu kari karayo aada weydiisataa dhibaato ma laha bashidamuu ku sii karaa ama beris buu kaa bixin karaa haddaad se madhelays tahado baad weydiisata ka waran reer hebel u badbaando wadaadkii aadmuu dhaqaaqo ku odhanaya ma og tahay waa sidaas oo kale marka dadka caqiidada ka xumaato inay alla khayrkii iska baryayaan baad arkaysaa dhibaataa ku dhacaysa ilaahay waxaan bari awowgay waxaan baryay aw hebel waxaan baryay kan kale waxaan baryay saas oo kale walilah tanaanu rumaysnay mulku samaawaati rabbi baa iska leh sabada lahaanshahooda iyo walard wallahu alla calaa kulli shay shay walba qadiir allah kale wey subxana wa tacaala saasun bay ahaan jiray allah wuxuu uhi ina fii khalqi samaawaati samawaadka abuuristooda waxaa ku sugan waa khabarkii oo taqadumay iyo waalardi wa fii khalqi alardi arlada abuuristeeda wakhtilaafi alleyli wannahaari isku qaba labada wakhtilaafi alleyli wannahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafkooda waxaa ku sugan iskhilaafsanaantooda la aayaatin waa ismigii innada ma ogtahay la aayaat aayado ayaa ku sugan yay ugu sugan yihiin liuli lalbaab caqliga kuwa u saaxiibka ah amba caqliga leh liuli lalbaabi waa jamcu lubbin kuwa caqliga ale bay ugu sugantahay buu rabbi leey subxana wa tacala waa kuwe kuwaas aladiina kuwaaso ule albaabkaaso yadkuruuna allah alla xusa qiyaama xaala kawnihim qaa'imiin xaalayyihiin kuwii taagan ayay allahooda xusaan subxaanahu wa tacaala oo hadday salaad tahay markay kari karayaan taagniday ku tukadaan laakiin dikrigu dee salaaduna way gudagelaysaa waa qucuuda وxaala كwnihim qucuuda xaalay yihiin kuwii fadhiyana allahooda xusa wa calaa junuubihim dhinacyada dushooda xaalay ku sugan yihiinna allahooda xusa masl hadday salaadii tahay taagna hadduu ku tukan kari waayo fadhiga waa inuu ku tukado fadhiga hadduu kari waayona jiifka teeda kale qofka bini aadamki intanba kama baxo waa maraad taagan tahay iyo maraad fadhida iyo maraad jiifto dikriga caamka ah, mar walba ilahay dikrigiisa waa inaad haysa weeyaan ilahay bay xusaan buu ku leeyay oo yatafakaruuna kuna fakera oo aada u eeg eega fii khalqi asamaawaati sanaadka abuuritaankooda iyo walardi arlada abuuritaankeeda qaa'iliin xaal ay leeyihiin bay ku fakeraan rabbanaa rabbigayow bay leeyihiin maa khalaqta umaad abuurin haadaakan baila ay bilbail bail rabbiga umaad abuurin baila maxaala kawnihi baila umaad abuurin rabbiga macnaa xikmad la-aan umaad abuurin wey subxaanak ilaahayow waad ka hufan tahay oo waad ka fog tahay inaad baadil iyo dheeldheel wax u abuurto eh way tawasulayaan ma og tahay ee eh, faqinaa rabbiyow naga dheere cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahayow naga dheere rabbana ilaa shan jeer baa la odhanaya bal adigu waa hebelo kusoo oray ambiyada inta ugu faraha badan ee isku abtirsata aynu qur-aanka ku aragnaa waa nebiyullaahi isxaaq ma ogtaha waa nabiyullaahi yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibrahim calayhi salaam afar buu dirtay soo bal mar kura waxaad ka soo heshaa isagoo le aabbahay isxaaq yacquubow awowga isxaaqow awowi waa ambiya dhan ma ogti abadan laa tara rususha ilaahay oo dacwat lambiyaa rabbanaa baad ku arkaysaa ilan adducaau huwa alcibaada kama saxa can rasuuli sala alla alay wasalam adducaau huwa alcibaada ducadii baa cibaada rabbi waa la isku xidhi weeyaan ma ogti marka dadkeenna waxaa iskaga khaldan waxyaaba fara badan oo istiqaata likayrillah iyagoo ambaytaadkii barayaya oo dad intay barayay wax kale u haystaan ma ogta waxay akhriyayaana aan fahminba ma ogti ma fahamsana rabbanaa rabbigayo inaka adig man qofka tudkhil aad geliso annaara naar qofka aad geliso faqad akhzayta waad dullaysay hu qofkaasi waad dullaysay wey waad hoojisay faqad akhzayta waad dullaysay huka wamaa lilaalimiin kuwa dhaalimiinta ah uma sugnaanin min ansaar ay ansaar kuwa u hiiliyaa ah umay sugnaanin waa dhaalim bini aadamku waxay sameeyaan saddex dulmi mar allaha abuurtay bay dulmiyaan ma ogta way dulmiyaan marna waxa iyagaa isdulmiya fii maa baynahum marna qofku isagaaba naftiisa dulmiya ma arkaysa dulmiga asalkiisa waxaa la yidhahdaa waa wadcu shayi bikayri mawducihi waa shayga oo la dhigo meel aan meeshiisii ahayn baa la yidhahdaa marka maalan cibaadada rabbi la caabudo markaad rabbi caabudo weyda la kayrkii cibaadadii wax ka mida aad siiso daalin baad tahay ya bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim waa dulmi maxay dulmi ku tahay oo kale waa xaqu llahi cala alcabiid cibaadada waa xaq ilaahay kugu leeyahay markaa xaqu rabbi lahaa markaad cid kala siiso orka laakiin guldarada ku haysataa waxa weeye markaanad macna alcibaada fahmayn anwaacu lcibaada aanad fahmaynin ead cibaadada u haysato on sujuud oad weligaaba isu haysato inaad shirkiba kaa dhicin sanab in loo sujuuda mooyaane wamaa lidaalimiina min ansaar rabbanaa rabbigayo bay leeyihin bal day inanaa samicnaa waxaanu maqalay munaadiya mid baaqaya baanu maqalay kaasoo yunaadi ugu yeedhaya dadka liliimaan ila aliimaani iimaanka ugu yeedhaya baanu maqalnay an aaminu mufasara la yidhahda ey aaminuu rumeeya birabbikum rabbigii rumeeyale baanu maqalnay faaamanaa dabadeed waanu rumaynay rasuulka ilahi baanu maqalnay ee rabbanaa rabbigayow fakfir dhaaf lana anaga noo dhaaf dunuubana iimaankoodiiba ku tawasuleen wakafir dhaaf cannaa xagga iyagana ka qari wakafir qari canna xagga iyagana kaba qari sayi'aatina xumaan aanu la nimaadno naga qari watawaffanaa ilaahay ow na dil oo na oofso maca alabraar kuwa maaragtay alla ka baqa waa jamcu maaragtay barin aw jamcu maaragtay bara maca alabraar ilaah oo na raaci rabbanaa rabbigayow waaatinaa nasii maa kii nasii wacadtanaa aada noogu yaboohday calaa rusulika rasuuladaada carabkooda calaa rusulik ay calaa alsinati rusulik rasuulladaada carabkooda kaad noogu yabooda rabbi ow nasi walaa tukhsinaa hana dullaynin yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana ilaahay ow hana dullayn inaka adigu tacliilka day inaka adigu laa tukhlifo ma baajisid almiicaada ay alwacda ismigu saasuu noqonaya almiicaada ay alwacda ballanqaadka ilaahay ma baajiside ilaahayow hana dullaynin bay leeyihiin dadka kale qaarkood waxyaaba kale iskaga yeedheen maogta rasuul allahi maa lii min mujiirin siwaaka yujiiru min kurabi shidaadi balsaasu leey rasuulka ilahi ma haysa maa lii siwaaka buu ku maa lii siwaaka ay maa liya siwaaka laa <laughs> ilaha illa allah yujiiru min kurabi shidaad cid dhibaatadayga badbaadiso adayga ahayd kuma lihi buu ku leeyay ma ogti laa ilaha ila allah وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب markaa iska jiri allahun bari fastajaaba baryadoodii balay fastajaaba waxa ugu jawaabay ay fa ajaaba bay ka dhigantay lahum ayagii wuxuu ugu jawaabay rabbuhum rabbigood annii ay biannii qadar anigu laa udiicu ma dayici doono camala caamil mid camal falay camalkiisa ma dayici doono laa udiicu ma lumin doono camala caamil mid camal falay camalkiisa caamilkaasoo ka sifee minkum idinka idin ka mid ah kaa camal falay oo minkum idinka idin ka mid ah oo min dakarin ah caamilka iskaga bayaami min dakarin ah aw unthaa ah amba midda digba ah rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdo bacdukum barhkiinba min bacdin jumlada bacdukum barkiinba rag iyo dumarba min bacdin barka kale unba ka soo jeedaan baa ilahay leeya subxana wa tacaala kuwa haajaruu hijrooday alla dartii subxaanahu wa ilaahay diintiisa la cararay maxay ka cararayeen min diyaar lkufri min diyaar shirki ilaa daar liimaan alaan asbaxat ilhijra eesh min daar lislaami ilaa daar lkufr wahada laa yajuuz abadan ninka daaci sheeganaya ha iska tago falyacudu naas yurub iyo maraykan bay wada qabatay mti mm, erkaa dheer oo dhulkaa dheer faaladiina kuwa haajaruu hijrooday diintoodii la cararay wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodiina laga saaray wa uuduu la dhibay fii sabiilii aniga dariiqayga lagu dhibay wa qaataluu dagaalamay gacmaha may horsan ma ogtaha wa qaataluu dagaalamay waqutiluu la laayey waqutiluu la laayey kuwa laukafiranna waan ka qarin oo waan ka qarin canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanahay la yimaadeen baan dhaafi wala udkilanna waxaan gelin doonaa oon gelin doonaa hum ayaga jannaat jannooyin baan gelin doonaa tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar togog hawaaba ay muthaaban biha xaalay tahay mid lagu abaalmariyey hawaaba xaala kawnihaa hawaaba jannaadka ka xaale muthaaban biha ambaba mafcuulkaba ka xaale laudkhilanahum ay hawaaba xaalay yihiin kuwa la abaalmariyey ambaba waxaad iska qadartaa masderka ficil u qadaro la usiibanahum waan abaal marin doonaa hawaaba ay isaabatan abaalmarin marka masdarki asalka u celi lausiibanahum waan abaalmarin doonaa hawaaban ay isaabatan abaalmarin min cindi illah wallahu alla cindahu agtiisa xusnu hawaab ahawaab alxasan saadheh wallahu alla cindahu agtiisa waxaa ku sugan ahawaabu baa ku sugan alxasanu wanaagsan laa yaguranaka yaanu ku yaanu ku dagin ayaa la leeyahy subxaana wa tacaala rabbi sidaasuu yidhi subxaana wa tacaala laa yaguranaka yaanu ku dagin nebi muxammadow yaanu ku dagin oo ha ku kadsoomin ha ku dagmin taqallubu ladiina taqallubka taqallubu ladiina kuwii isrogrogidooda marmaridooda kafaruu gaaloobay fi lbilaad arlada ilaahay ay marmarayaan kuwa marmaraya meel walba jiiray mataacun huwa taqallubkooduba mataac waa raaxo waa manfico qaliil yar adduunyadooda inta la joogo wey uma ma'waahum hoygoodu xeradoodu ma'wa libil baa la yidhahdaa ma'waahum xeradoodu jahannam weeye wa bi'sa almihaad firaash baa baas lahaaday hiya waa taasi laakin aladiina kuwa itaqow ka baqa rabbahum ka baqa lahum waxay leeyihiin jannaatun bay leeyihiin tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar togog ay soconayaan khalidina khaalidiina xaal ay ku waari doonaan fiiha jannada dhexdeeda nusula xaal ay tahay martigelin sooriyo nusul waxaa la siiyo dayfka ni qofka martidaa weeye nuzula xaal ay tahay martigelin amba sooriyo nusulkaasoo min cindi illah alla xaggiisa ka wamaa midka mubtado ka dhig cinda allahi alle agtiisa ku sugan ayaa khayr u khayr badan lilabraar kuwa allahooda ka baqa subxaanahu wa oo kuwaasi maxay leeyihiin ina alabraara ish la fii naciim ilahay ba maarag maaragta waa midka mubtada cinda allahi ayaa khayru lilabraar kaasoo u khayr badan baa rabbigii subxana wa tacaala min ahli lkitaab dad wanaagsan inay lahaan jireen baa rabbi ka hadlay waina min ahli lkitaab ahlulkitaabkii waxaa ka mid ah laman laamul ibtidaa baa la yidhaha ismigu iska gelay laman mid baa ka mid a ah, yu'minu rumeeya billahi alla rumaynaya wama wa bima kiina rumaynaya unsila la dejiyey ilaykum unsila la dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey wama wa bima kiina rumaynaya unsila lagu dejiyey ilayhim ayaga khaashicin xaalayhin kuwa khushuucsan oo isdul dhigaya lilah kuwaasaa ka mid a ah, laa yashtaruuna xaal aanay ku iibsanayn biaayaati illah ilaah aayaadkiisa aanay siisanaynin thamanan adduunyo qaliila yar waa raggii ahaa ahaaye la yaqaanay ee waktigii rasuulka islaamay o kastoo wanaagsan oo ahlukitaabka intay ka mid hadee islaamtaba wey ulaa'ika duulkaasi lahum waxay leeyihiin ajruhum ayay leeyihiin ajar bay yeelanayaan cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ku leeyihiin rabbi ilahay agtiisa rasuulkaabay ka sugantay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay laba ajarba ay yeelanayaan ma arkayso rag badan maala jacfar ibn abi alib oo kale radia allahu canhu markuu sura kahfi suurat maryam uu ku akriyay najashi oo kale malik lxabasha ma arkaysa waa kii ooyey ma og tahay saxiixayn markii waxaa ku jira rasuul markiu dhintay ninkaasi najashi la odhan jiray najashi iyagu nagaash bay idhahan soo maha boqorkaanu leeyahay abay ku leeyahin waxaas marka nacahu nabiyu sal allau aleyh wasalam ila asxaabi waa rasuulku dee u sheegay ee maaragtay ina akhan lakum bilxabasha ina akhan lakum bilxabasha qad maata fasalluu calayhi ku tukada buu yihi ninkaas fakharaja ila asaxraa'i fasafahum wasallaa calayhi waa kii rasuulka ilaahay maaragtay ku tukaday hadda ninkani saxaabadii qaar buu ka hor islaamay ma og tahay maca kawnihi taabici waxaa la yidhahdaa taabiciga saxaabiga ka hor islaamay so maaha qaar baa iyagoo mushriga socday moogtahay allah wuxuu leeya subxaana watacaala ulaaika duulkaasi ajrun bay le cinda rabbihim ina allaha la sariicu lxisaab allah xisaabtiisu ay dhaksato ayu marka kuwa ahlu kitaabkee sida ahaa hadday islaamaan ilahay ajarkooda wuxuu siin doonaa laba halaatatun yu'tawna ajrahum maratayn marka waxaa ka mid ahaa rajula min ahli lkitaabi aamana binabiyihi wa aamana bi rasuulka ilahina rumeeyey waayo dee nimankani waxay ka mid yihiin ahlulkitaabka maanta jooga min ummati muxamed alayhi salaatu wasalaam min ummati dacwa waajib bay ku tahay mid kastoo iyaga ka mida ah oo maqlay in rasuulka ilaahay uu rumeeyo haddii uu rumayn waayana fannaaru wlaa bihi nar buu ku mudanayaa wy e marka ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala in allaha lesariicu lxisaab xisaabtiisu allah ay dhaqsato wy ya ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo war dadka iimaanka leh kuwaasuu ilaahay la hadlaa ma ogti iyo fulaan iyo alacag badna iyo kan kale iyo ma yidhaahdo isbiro sabra baa ilahay yidhi sabra waa sabirku noocyada uu leeyahayba saddex qaybood buu yeeshaa sabirku ma og tahay alsabru cala aaca de cibaadadu markay jihaad gasho xaj gasho hawl gasho bixin tagto salaad qabow wax sabir bay u baahan tahay alsabru can ilmacsiya baa jira oo macsiya lafteeda waa in laga sabro asabru waxaa jira cala almasaa'ib qadarka ilaahay hadduu ku xanuujiyo isaga laftiisana waa inaad ku sabirto weeye inama asabru cinda sadmati اluulaa waa qacda hore moogta sabirtaagu waa lama rabo asabrna maxaa la yidhahdaa xabsu nafsi calaa maa takrahu calayhi baa la in nafta aad xidho aada joojiso waxoogaa qofku inuu qulbo oo damqado oo geeri hadday ku dhacday uu ka naxo ilaahay ma diidaa sharciguna ma diidana ma og tahay madgaaraa ma arkaysaa qalbi waa laga naxay waad iska ilmayn karta laakin waxaa la diidan yahay hogayay lagu rogiyeyda ma aa waxba tari laa tufiid adun baa daalaya isbiruu sabra wasaabiruu la samirtama <laughs> hadda gaaladii hataa sabirka yaana idinka adkaan hadday iyagu adkaystaana idinku adkaysan weydaan bal ka war wasaabiruu la sabirtama baa ilahay leeyihi subxaanahu wa tacaala sabra oo kuwa sabra oo sabirka ku adkaysta noqda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wasaabiruu sabra baa ilaahay leeyahy la sabirtama wey oo yaanay sabirka idinkaga badin ma arkaysa waa in la sabro waraabiduu heegan gala weeye ribaadku waa in fardiin la xidho ma ogtahay war heegan gala waraabiduu heegan gala baa alla leeyahy subxaana wa tacaala oo markaa qofka muslimkii ribaad maaragtay arsado oo aanu noqonin dee qof uun isagoon waxba ogeyn la qabto ilayna ikhjabkan iyo hoogan iyo guuldaradan iyo haydaartadani waxay ka timi uun ilaahay awaamirtiisa oo la khilaafay ma og tahay dee halkan inaad iska fadhiid maaha waa ciddoodii meeday waa cidduu lahum ma stadactum min quwatin wa min ribaadi alkhayri turhibuuna bihi caduw allahi wax lagu cabsi geliyo de waa inaad haysato haddaad waxba ku cabsi gelin maxaad helaysaa lagugaa soo doganaya kalkataa laisga soo dogtay sooma abad istidaadkii baa meesha maqan aye ma ogta giraf khalaya m may soconaysa laysu maayo adeer digtaa layska jaray markaa ragga wixii lagu ilaahay baa sidaa kule turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum ilaahay baa sidaa le waciduu lahum ma stadactum min quwa awood waxaad kartaan baa ilahay ley subxana wa taala gaadhsiinaya yaa kuba yimi rag ba yaa u yimi dhulkaa beeraysanayso taduuru cala alardi waay wax lagu dhunto waraabido laakiin muslimiintu intay jireen iska fadhiyaan bes dibna inta yar xataa dareenka waa in la suuliyo maanta la yidhaahdo inta wax dareensana ha la baabiyo haye waa la iska baabiyo dabadeetana <laughs> suufigii uhaystay gaalkuba inuu weli ilaahan yahay ma ogtahay ee uma haysta gaalada qaarkood inay fardauniyadu soo dirta ay yihiin in maaragtay uu meesha kusoo hadhoweeyaan ma ogtahay ma ogtahay uu soo dhaweeyo oo isagu ma gacan qaado oo qays oo fiican ma bas kafa wattaqu llah ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala muxuu kuu taray hmm. wax alla wuxuu ku taray qofku haddaanu alle ku xidhin markaa dadka waa in allahooda lagu xidho dadku haddaan alla lagu xidhin oo caqiido adag oo thaabita aana yeelanin wallahi inaanay joogaynin awhaam iyo raayaat iyo hadallo kale iyo khiyaal iyo xun haddii dadka lagu xidho ma joogayaan maantay run tagto waa la waaya laakiin qofka alla yaqaanka ah ee alla ku xidhani lagama yaabo inuu dhaqdhaqaaqo xaqiida ayuu ku xisaabtamayaa moogta wattaqu llah ilaahay ka baqa bimacnaa la kaalaya ilaahay wuxuu idin amray subxaanahu wa tacaala kana taga ilaahay wuxuu idinka reebay ma arkaysaa marka dadka waa in caqiidadooda la saxo waa in dadka la baro tawxiid luluhiya rabbigood waa inay ku xidhmaan war ilaahay baa cibaadada leh cibaadadu qaybahaasay leedahay alla ku xidhan muxuu macaqaydu garanaya nin baa arigiisa aad arkaysaa ugu imanaysa neef dhan baa xadhig ka laalaada wuxuu ku leeyahay sheekh hebel buu xidhan yahay soo ma macaqaydu fahmay qabri buu tegayaa mma <laughs> hasha marqaydu buu ku xidhaya qabri buu dawaafaya aw hebelow haddaan shaadaligaaga dib damba u kariyay buu ku abadan isagii ka kale waxaan iska akriyay wuxuu akriyaya fahmi maayo mowt uu iskaga mowt allah baa hayb waxa maqan o dhan rabbi inuu ogsanyo ogow aanay cidina qayb waxba ka ogaan karin ilaahay wuxuu ku qadara mooye waa cid kale wax ku yeeli karaysaana inaanay jirin cilmiga ilaahayna cidinma koobto habeenkiina u tacanu mari walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi kutubta inuu akriso nin maxaa kamid ahaa inuu akriyi jiro xaaj wa cilma rabbi wauxsii xuruufahu buu ku leeyahay bale waaclamu cilma rabbii wauxsii xuruufahu ilah waa inagu barxagga wuxuu ka leeyahy mataqaana wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdati daymo quraanun ku marinaya dadkaba qam waxaa la akriyay mugti naf waliba way dhimanaysaa bacdi bay leedahay ilaahay baa inoo sheegay dhimashadoodan waan arkaynaa waxa ka dambeeya uga sii khatarsan ma ogti kuwaasaadan soo noolayn karaa baa meelaha qaarkood ku taalay ma ogti walow alqaytu sirii fawqa mayitin laqaama biidn illahi xayan wanaadaani walow alqaytu sirii fawqa ladaa waa tii ilahay sheegayay mogti naartii lahamidat niiraanu bisiri lxaali wamrii mru llahi in qultu kun yakun wakullun biamri illaahi faxkumuu biqudratii ma ogti musiibada taagan ma ogti waxaa alla uda akriyay waaclamu cilma rabbii wauxsi xuruufahu qul law kana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walaw ji'naa bimilihi madada waaclamu cilma rabbii wauxsii xuruufahu buu ku leyahy xuruuftiisaaban koobay wain shitu afnaytu alanaama bilaxdati bale ka daran wataquu llah lacallakum tuflixuun likay tuflixuu si aad u liibaantaan sidaa u yeela baa ilahay yidhi wa tacaala وسubحaanaka اllahuma bxamdika yaanu dhamaan وأشhهadu an laa ilaha ilaa anta astغfiruka وأtuubu ilayk